nabadna ahayn colna ahayn xaggey yihiin marka islaax bay u baahan yihiin marka ilaahay oo ka hadlayay subxaanahu watacaala wuxuu islaaxa ilaahay ku tilmaamay bayna azawjayn wasulxu khayr heshiiskuna sidiisaba khayr baa ku jira ha noqdo heshiiska mid adig kaa soo horjeeda hadduu doono laakiin khayr baa kuugu jira waxaa kuugu daliil ah nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiiskii xudaybiya ee dadka muslimiinta ahaa ee saxaabada ahaa iyagoo kun iyo shan boqol ah ay madiine ka yimaadeen magaalada maka duleedkeeda yimaadeen heshiis bay la galeen reer maka heshiiskaas oo u cunami waayey bacd asaxaaba ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin aad iyo aad ay oga biyo diideen laakiin rasuulkay dhaafi waayeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh qodobadii heshiiskaas la kala qortay waxaa ka mid ahaa kan annaga naga yimaada haddaanu nahay mushrikiintii qoraysheed ee soo islaama waad noo soo celinaysaa waa kow ka laakiin adiga kaa yimaada ee annaga noo yimaada kuu soo celin mayno waa yahay buu nebigu calayh salaat dadku waa dhibsanayeen qodobadii la cuni waay dadka dhuuntooda mari waayey ee la liqi waayey buu ka mid ahaa qodobkaa oo cumar uu qayliyo oo yidhi rasuulka allow ma diinteennii baan maanta ku doorsanaynaa waxaan noo cunnamin innaba ha yaraatee abubakar uu u tegoo sidaasoo kaleo haddana ku yidhi abuubakar wuxuu yidhi innahu rasuul allah waa rasuulkii ilaahay ilaahay baa u waxyoonaya wax allaala wuxuu dhaho waa ogolna cumar laakiin wuxuu taagan yahay war magaaladan qoraysheed baan uga talaasunayna annaga ah diintayadii oon ogolaanaynaa maanta kan annaga naga yimaadana inaan naloo soo celinin ka iyaga ka yimaadana aanu celinno annaga rasuulka calayhi salaatu wasalaam heshiiskaa waa qaatay haba u cunnami waayo dadka qaarkii laakiin ilaahay wuxuu ka dhigay subxaana wa tacaala heshiiska isaga fatx fatxina way ahayd maxaa yeelay kun iyo shan boqol keliyay ahaayeen taqriiban wax gaaraya fatxu maka sanadkaa sanadkii ku xigay toban kun iyagoo ah ayay soo galeenoo kufaartii qureysheed albaabada ay u fureen la qaban kari waaye intaa ilaahay subxaana wa tacaala awood abuu nebigu siiyey salawaat ullahi wasalaamu caleyh haddii laakiin maalintaa laysdari lahaa foodda tiro ahaanna lama kala badna tayo ahaana dadku waa bini aadamku waa isku mid qofku ilaahay u hiliyba yeelkadeed maalinta wax badan lama kala dheefeen haddii xitaa islaamku guulaysan lahaa waxaa dhici karta in dhaawac weyn lasoo gaarsiin lahaa laakiin ilaahay subxaanah wa tacaala sulxi buu ku tilmaamay sulx alxudaybiya maalintaa nebigu uu galay salawaatu ullahi wasalaamu calayh fatxi bay ahayd walidaalika dadkii saxaabada ahay soo islaamay abu basiire iyo rag baa ka mid ahaa markay yimaadeen magaalada madiina nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iga laabta maxaa yeele heshiiskii aan galay baa sidaa ahaa laabta waad laabanaysaane rasuulka allow gaalo wey haddaan u laabanna waadna dilayaan maya heshiiskaasaan galay aniga ila joogi maysaan waayo haddaa adiga sidaana yeeshay annagaa naqanna waxaan samaynayno adiga inaan kaa tagna soomaa heshiiskaa gashe haa waayaha waa kaa tegaynaa islaamnimadeennina ka laaban mayno fiir hadda islaamnimadeennina ka laaban mayno oo maxaad samaynaysaan iyagana u tegi mayno meel dhexaanu istaagaynaa meeshii dhexe ay istaageen waxay noqotay safaradii qureysheed inay waddada u istaagaan oo qoreyshi ay noqoto erigo-an inaan maka wax ka baxa male markaa maka wax ka baxa ma leh safarada u yimaada dhinaca shaamna waa looga yimaada dhinaca yemanna waa looga yimaadaa dadkii markay soo islaamaan nebiga ma aadaane meeshan dhexay tagaan halkaasay isku biirsadeen jidgooya u noqdeen kufaartii qureysheed ilaa qurayshi soo cabaaday nebiga ku soo cabaadaynoo yidhaahdeen naga wad dadka na dhaafi may heshiiskeennaa sidaa ahaa qofka soo islaama inaan anigana aan iska soo cayriyo idinka xaggeenna idiin soo cayriyo qaata ama idinku calaa ayati xaal waxay noqotay laf dhuun u gashay bay quraysh ku noqotay maxalushaahidka wuxuu ahaa heshiisku muxuu ahaa asalka waxaan cunnamin buu ahaa bacd saxaaba ay diideen laakiin ilaahay muxuu ka dhigay fatxi buu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala sidaa darteeda ilaahay qur'aankiisa inoogu sheegay subxaana wa tacaala wasulxu khayr mar walba heshiiska khayr baa ku jira mar walbaba ama ha adigu mid aad liqi karta ha noqdo ama yuusan noqonin baabu wuxuu u baab yahay alislaax in la islaaxiyo bayna annaasi dadka dhexdooda dadku waa saddex un saddex weeyaan fii suurati alxujuraat baa ilaahay ku tilmaamay subxaanah wa tacaala wain طaa'ifataani min almu'miniina maxaa la yidhi iqtataluu haddii laba qolo oo muslimiintii ka mida ay dagaalamaan iimaankii looma diidin wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu labadaa dagaalamay mooye qolada saddexaad ee aan dagaalka dhinacna ku jirin waajibkoodu wuxuu yahay wain طaa'ifatani min almuminiina maxaa la yidhi faaslixuu baynahuma qolada saddexaada islaaxa laga rabaa waajib ku yahay amar weyaan wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa khayra wanaag kuma sugna fi kaiirin in badan oo min najwaahum iyaga najwahoodii ka mid ah najwaha waxaa la yidhaahdaa faqa iyo shirarkan la ah, qabanayo wada sheekaysigan hadalkan waxaasoo dhan khayr kuma sugna ilaa man waxaasi oo dhan hadallada ah khayr kuma sugna ilaa man mid mooye saddex qolaa laga soo reebi doonaa kow waa kee man amara qofka faraya bisadaqatin sadaqa faraya laa khayra fii kaiiri min najwaahum in badan oo hadalladooda ah khayr kuma sugna ilaa man qof mooye amara isagu faray bisadaqatin sadaqa faray aw amase faraya macruufin wanaag faraya kaasina waa ka labaad wey ka koowaad waa qofka sadaqada dadka amraya ama ku tirtirsiinaya si hoose iyo si kore waxay ahaataba ta labaadna waxa weeye macruuf iyo wanaag ayuu dadka farayaa aw amase ta saddexaad waxa weeyaan islaaxin bayna annaasi wuxuu islaaxinaya oo heshiisiinayaa bayna annaasi dadka dhexdooda islaaxu ilahay agtii waa ku wen yahay subxaanah wa tacaala inuu ku wen yahay waxa kuugu daliil ah wax xaaraam ahaa baa isaga dartii loo xalaal yeelay shay xaaraam ahaa baa isaga dartii loo ogolaaday marka kale hadda waa xaraam laakiin marka ay timaadda baab alislaax waa xalaal wey waynu arki doonnaa wsulxu alla wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala sulxigii khayrun weeyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yani wsulxu khayr haddii la yidhina islaax oo dhan baa loola jeedaa laba qof oo isqabtay ama xoolaha isku qabtaan ama laba qof oo isu dhaxay ha isqabtaan ama laba qof oo walaalo ah ha isqabtaan waxay ahaataba bini aadankii laba derisa ah ha isqabtaan cid allaaliyo cidday noqotaba wasulxu khayr heshiiska khayr ku jira wqaala tacaala alla wuxuu yidhi fattaquu allah ilaahay ka cabsada haddaad ilaahay ka cabsataanna wa aslixuu hagaajiya oo islaaxiya daata baynikum dhexdiinna waxaa ahaaday dhexdiinna waxaa ah hala islaaxiyo khaladaadka hala islaaxiyo laba qof hadday isqabtaan qofka saddexaade meeshaa jooga waajib bay ku tahay inuu islaaxiyo marka gacanta inuu la gaaro markiiba kala heshiisiiyo qaala tacaala alla wuxuu yidhi inama almu'minuuna mu'miniintu siday u dhan yihiin ikhwatun walaalo weeyaan ee fa aslixuu islaaxiya bayna akhawaykum walaalihinna dhexdooda islaaxiya amar weeyaan inaannu islaaxinno walaalaha dhexdooda wixii isqabta wixii isdiida wixii si u kala dida inaannu isu keenno wa qaala can abi hurayrata radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi kullu sulama xubno xubin walbaba xadiidka horuu noogu soo hormaray kullu sulama min annaas xubin walba oo dadkii ka mid ah calayhi sadaqatun dusheeda waxaa ahaaday sadaqa markuu waaga baryo xubin walba oo jirkaaga ka mida ah sadaqa laga rabaa waataanu soo tilmaanay riwaayaddii nebigu inuu yidhi salawaatu ullah wasalaamu aleyh saddex boqol xubnood weeye saddex boqol iyo lixdan sadaqa ayaa laga rabaa kulli yowmin maalin walbaa laga doonayaa sadaqada tatlucu fiihi ay maalintaasi soo baxdo ashamsu qoraxdii sadaqaa laga rabaa sadaqada maxaa kuu gelaya booskeedii lacag inaad bixisa maaha laakiin waxaa kuu gelaya tacdilu waad u cadaalad falaysaa bayna tnayni laba dhexdooda sadaqatun weeyaan islaaxi weeye laba qof baad u cadaalad falaysaa waad u kala garqaadaysaa waad islaaxinaysaa si cadaalad ah sadaqay adigana kuu tahay intaad ku dhex jirtid sadaqay kuu tahay intaad ku dhex jirto tacdilu bayna nayni labaad u kala cadaalad falaysaa oo sadaqatun bay kuu tahay sadaqay adigana kuu noqonaysaa ilaahay agtii subxaana watacaala waa laga ajar siinayaa wakhti ma ku bixise haa juhdi ma gelise haa wakhtigaa ilaahay agtii macno la'aan kaaga bixi maayo ajar baa kuu soconaya hawshii odayaasheenii hore ay lahaayeen kuwa maanta joogana qabiiladay isku diraanba iyagu wa tuciinu arajulu qofkiibaad u gargaaraysaa fii daabatihi daabadiisaad ugu gargaaraysaa oo fatacmiluhu markaa kor baad ugu qaadaysaa calayha ma fuuli karayo isagii baad qabanaysaa waad saaraysaa ama wixii la mid ah aw tarfacu lahu ama maba ahee tarfacu lahu isagaad kor ugu qaadaysaa calayha mataaca mataacdiisii baad kor ugu qaadaysaa faraskiisii mataacdii iyo shaygii dhulka ka yaalay baad kor ugu qaadaysaa iyana waa sadaqo macnaha intaa keliya ma ahee qof allaaliya qofkaad caawiysoo dhan baa sadaqa ah wuxuu doonaba ha ahaado caawinta dadka aad caawinaysid waa sadaqa wey marka nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waalkalimatu ayibatu eraygii wanaagsanaa sadaqatun weeyaan ereyga wanaagsan ee aad qofka walaalkaa ku leedahay maxaa tahay ii waran sidee tahay ma nabad qabtaa caafimaad ka waran aad waraysanayso hadalka wanaagsan eed kula hadlayso hadalka dhimrinta iyo nugaylka iyo raxmada ay ku jirta aad kula hadlaysaa sadaqatun weeye ereyga wanaagsan oo dhan baa sadaqa ah macnuhu waa maxay cagsigeedii ereyga xun oo dhanna waa dembi wey erey allaale ereygu hadduu dhib keenaya iyo wixii la mid oo dhan waa dembi weeyaan wa tumiitu اlأdaa wasakhdii oo laga qaado can iariiqi wadada laga qaadaana sadaqatun weeyaan marka maxalushaahidka xadiidka loo soo qaatay waxa weeye tacdilu bayna اthnayni sadaqa waxaad u cadaalad falaysaa laba qof oo waa sadaqa weeyaan wa macnaa tacdilu baynahumaa waxaa loola jeedaa tuslixu waad islaaxinaysaa baynahumaa dhexdooda bilcadli baad ku islaaxinaysaa وcan umi kaثumin waxaa laga wariyey radda ahayd binti cuqba bni abi mucayd cuqba bni abi mucayd waa la yaqaanaa waa ninkii qoraysheed weeyaane dhibka badnaa gabadhiisii weeyaan umu kalum binti cuqba bni abi mucayd radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi samictu waan maqlay rasuul allahi baan maqlay sala allahu alayh waalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya laysa alkadibu اladii yuslixu bayna اnnaas fayanmi khayra aw yaquulu khayraa oo kelimadii aynu lahayn islaaxa inuu yahay mid aad iyo aad u weyn heshiiska waxaa kuugu daliila shay xaraam ahaa yaa isaga dartii loo ogolaaday in lala yimaado in been la sheegaa waa xaraam shareecada islaamka xaraam waxay ku tahay kitaabka ilaahay xaraam waxay ku tahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam xaraam waxay ku tahay ijmaaca ummadda islaamka been in la sheego waa xaraam xaaraamtii iyada ahayd mar keliya la ogolaado waxaa ka mid ahaa markan markanaa ka mid ahayd mar kalena waa jirtaa oo wayno iman doontaa iyaduna waa marka dagaalka la gelayo haddii eh, maalan ciidankii baxayay ay meel ku socdaan gaaladii inay ka warheshana laga baqanayo meel kaley u socdaan waa la dhihi karaa meelaan meeshii ahayn waa loo tilmaami karaa maxaa yeele markaa waa sirtii muslimiinta weeyaan taana waa bannaan tahay labada xaalo keliya marka ay laga soo reebaa iyo wax la mid ah marka waxay tiri gabadhani laysa nebiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlay laysa alkadaabu isagoo le beenlow ma aha alladii kan yuslixu islaaxinaya bayna annaasi dadka dhexdooda laysa alkadaab beenlow lama yiraahda wey macnuu waa maxay been buu sheegay laakiin beenlow wey lama dhihi karo alladii kan yuslixu islaaxinaya bayna annaas dadka dhexdooda oo maxaan loo dhahaynin shaqo islaaxu ku jira in muslimiinta kelimadooda la mideeyo iyo in eray aad sheegto ay sabab u noqonaysa inay midoobaan ayaa labadooda kee weyn muslimiinta in la mideeyaa weyn marka sababtaa darteeda marka shaygii xaaraamta ahaa loo banneeyey binnas baa lagu banneeyey adigu meelo kale iskalama iman karaysid marka islaaxa isaga keliya ayaa loo banneeyey meeshan layse bayn beenlow lama yiraahda alladii kan yuslixu islaaxinaya bayna annaasi dadka dhexdooda oo muxuu samaynayaa fayanmi waa uu oranaya wey waa u leexinayaa khayran wanaag aw amase yaquulu wuxuu dhahayaa khayran wanaag buu dhahayaa macnaha waxa weeyaan qofkaasuu u tegaya wuxuu leeyahay qofkii kale muunan argay ogow qofkan kale waan arkay iyo khayrun buu kaa sheegayey dhibkana wax wada waa adiga haddaad adigu ogolaatid isagu waa ogol yahay annagu adigan kuu aragnaa inaad tahay qofka waxan diidan ha noqonin qofka waxa diidan qofka khayrkii wanaag ka talinaya noqo yaan lagaaga hormarin qofkaasi waa ogolyahay qofkii kale uu imanayaa wuxuu leeyahay sidii oo kale qofka maxaa marka niyadiisii noqonaysa qofkaasiba hadduusan dagaal doonayn maxaa dagaal ku gelinaya qofkaasi hadduu khayr doonaya adiga maxaa sharta u doonanaysaa waxaa dhici karta marka meeshii in la isugu yimaado meel dhexe oo kelimadii muslimiinteed lagu mideeyo lagu walaaleeyo shaydaan iyo wuxuu doonayana meesha ay ka baxaan shayddaanna wuxuu doonaya wax kale ma aha ilaahay baaba inoo sheegay subxaanah wa tacaala wuxuu doonaya waxa weeyaan albaqdaa inuu dadka dhexdooda ku abuuro collaytan iyo caro iyo dhabarkoo la isu jeediyo marka sidaa darteed uu nebigu wuxuu yihi laysa alkadaab beenlow lama yiraahdo alladii kan yuslixu islaaxinaya bayna annaas oo fayanmi u odhanaya ama u leexinaya khayran wanaag aw yaquulu ama dhahaya khayran dhahaya wa fii riwaayati limusliminna waxaa ku soo arooray ziyaada qaalad waxay tidhi walam asmachu ma aanan maqlin nebiga alleh yurakhisu isagoo oo bannaynaya fii shayin wax ka mid ah mima yaquuluhu nnaasu dadku wax ay dhahaan oo beenta ah ila fi alaain saddex xaalo keliya la baneeye beenta been ma banaana weeye macnaheedu siday u dhan waa xaaraam bilkitaabi wاsunna wاlijmac ila fi alaain saddex mooye marka laga soo reebo oo waa maxay alxarbu dagaalkii marka lagu jiro waynu tilmaanay xaaladaasi way bannaan tahay beentii oo sababtaasayna u bannaan tahay maxaa yeelay waxaa la ilaalinaya waa muslimiintii baa la ilaalinayaa sirtoodii iyo cududoodii iyo awooddoodii iyo wixii la mid ah islaaxu bayna annaasi tallabaad waa dadka dhexdooda marka la islaaxinayo in qofkan loo yimaado hadal loo dhaho ka kale loo tago hadal loo dhaho iyadoo aanan hadalkaasiba meeshaba uusan salba ku lahaynba iyadoo muhimaduna ay tahay in labadaa qof ama labada koox ama labada qabiil ama reeraha in la isu keeno iyadoo la doonayo taasina waa tallabaad ee lagu banneeyey ta saddexaad waa tan marka wa xadiiu اrajuli waa ninka sheekadii imra'ata haweenaydiisa wa xadiiu اlmar'ati haweenayda sheekadeedii weeyaan zawjaha ninkeedii oo macnuhu waa maxay sheeko oo dhan loolama jeedo gabadhii baa yara masayrtay hadday masayrtay inuu odaygii intuu ka caqli badiyo yiraahdo ma adiga haa oo maadoo kale adduunkan ku noolba sideedaba matu adigu kula midaaba jirtaba in la dhali doono mooye oday soomaaliyeed maaan malaynayaa ma tiri shee cabdullaahi hoos yaan loo daadegin kor faraha loo dhaqo wax badan baan haynaa sir ah eh, marka sidaasi la eg haddii islaantiin ay odaygii ka dareento in iyadana u tiraahda sidii oo kale oo markaa qofka qalbigiisii la dejiye maxaa yeelay usradu waa bulshadii meeshay kasoo unkamaysa halkay kasoo bilaabanaysa haddii shar ka bilaabato labadaa qof way kala tegayaan caruurtiina shaydaan baa kaxaysanaya meeshii reerkii hadday ku kala tagaan iyagiina aafay ku noqonaysaa mujtamaci kale oo dhan caruurta carur kale sii galaafanayaan iyagii reero kale sii galaafanayaan wixii oo dhan marka in iyagii dhexdoodii wax allaaliya waxay noqon karaysa noloshooda in lagu adkeeyo waa lala imanaya xataa beentii xaaraamta ahayd in ay labadoodii qofba qofka kale uu ku islaaxiyo oo ku heshiiskiisii uu yani ku soo dabciyo waa bannaan tahay maaha ragga oo keliya dumarkiina waa u bannaan tahay sida xadiidka ka muuqata wa xadiidu rajuli ninka sheekadiisii weeye imra'ata haweenaydiisii ugu qalbi qaboojinaya uguna dejinayay xanaaqeedii iyo masayrkeedii iyo wixii la mid ah wa xadiiu marati haweenayda sheekadeedii weeye iyaduna zawjaha ninkeeday u sheekeynaysay haduu hinaaso wa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi samica rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam nebiga allah wuxuu maqlay sawta khusuumin dad murmaya ayuu maqlay khusuumku waa doodi laba qofoo doodaya masaajidku ayay ku jiraan nebiguna qowladiisii oo ku dhegan qolkii caaisha albaab buu lahaa masaajidka laga galo yuu nebigu ku jiraa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyagu ma oga nebigu inuu halkan ku jiro laakiin labadoodii baa wada murmaya nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu maqlay sawta khusuumin laba ninoo murmaya ayuu maqlay bilbaabi albaabka nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkii ku jiraan nebiguna wuxuu ku jiraa qolkiisii caaliyatan ay kor noqotay aswaatuhumaa codkoodiina murankii yaa kor noqday waida axaduhumaa murankoodii markuu kor noqday baa la maqlay mise waaba iyadoo midkood yastawdicu اlaakhara ka kale uu weydiisanaya inuu hoos u dhigo macnaa dayntii wani uma wada bixin karaye bal aan qayb bixiyo oo dib iigu dhig oo sidaa ii yeel wayastarfiquhu dhimrinna waa weydiisanaya wani waxu mahayo war ii dhimri war ii kaadi fii shayin wax un wa huwa yaquulu wuxuu leeyahay ka kalena wallaahi laa afcal ilaahay baan ku dhaartay yeeli maayo maya wallaahi kaa yeeli maayo ilahay buu ku dhaaranayaa fakharaja calayhima rasuulu llahi sala allahu alay wasalam iyadoo sidaa ay u kala marayso nebigaa ku soo baxay salawaatu ullah wasalaamu caleyh waana isu maqlayey labadoodii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka labadoodii buu islaaxinayaa faqaala nebigu wuxuu yidhi ayna almuta'alli cala allahi anlaa yafcala macruuf almacruufa aawey kan ilaahay subxaanahu watacaala diiday ku dhaaranayay ayna almuta'alika ku dhaaranaya aawey cala allaahi ilaahay dushii laa yafcala inuusan samaynaynin almacruufa wanaagga inuusan samaynaynin waa ninkii lahaa laa wallah laa afcal ilaahay baan ku dhaartay yeeli maayo dib igu dhig ma awoodi karaya wax iga yara waan keeni doonaa dib wakhti isii muddo maya wallaahi inaanan yeelaynin buu ku hayaa ka kalena waxa la yidhaahdaa kacab bnu maalik iyo nin kaloo saxaabi bay ahaayeeno marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u soo baxay riwaayadda kalena waxay leedahay nebigu qolkuu ku jire madaxuu bannaanka u soo bixiyey labadoodiibuu u soo baxay qaarkiisii hore markaasuu wuxuu ku yidhi oo la hadlay kacabow haa daynta macnaheedu waa maxay nus ka dhig dhaaf haye hadduu yidhi kii kalu la hadla wuxuu yidhi adiguna bax raadi macnaha waa islaaxiyeen labadooda khalaas saasay ku heshiiyeen fa marka nebiga wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh ayna almuta'ali aaway ah, kan ku dhaaranayay cala allaahi laa yafcalu inuunan samaynaynin almacruufa wanaag faqaala wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah waa aniga rasuulka allow qofka ilahay ku dhaaranaya inaanan weligay wax wanaag u samaynay ninkan faqaala nebiga wuxuu yidhi ayu dalika axab labadoodaa tuu doono yuu samaynaya oo ah labadii u weydiisanaye ama iga yara dhin ama wakhtigii ii kordhi aan kulligeed kuu wada keene muttafaqun calayh macnaa yastawdicahu waxaa loola jeedaa yas'aluhu isagoo weydiisanaya an yadaca canhu inuu isaga ka dejiyo xaggiisa bacda daynihi dayntiisii qaar ka mid ah war daynta ma wada gudi karayo mana awoodo wax iga yara dhin sidaasuu lahaa wayastarfiquhu rifqina waa weydiisanaya macnaheedu waxa weye yas'aluhu rifqa rifqi buu weydiisanayaa iyo dhimrin wاlmuta'ali waxaa loola jeedaa alxaalif qofka dhaaranaya wa can abi lcabaasi waxaa laga wariyey sahl bni sacdin الsaacidiy radi allahu tacala canh qaala ana rasuul اllahi salى اllah alay waslm ballagahu nebiga alle waxaa soo garay ana bani camra bna cawfin kana baynahum shar qoladii la ohan jiray bani camr bna cawf in ay laba qolo oo ka mid ahayd meesha iyo waxay deganaayeen quba xoogaa bay u jirtaa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waagaa magaalo ka go-an bay ahayd madiinana magaalay ahayd reer bani camr bni cawf waa quba weeyaan waa meeshii nebiga calayhi salatu slam kusoo degay markii ugu horreysay hijrada halkaana meel kale ahayd hadda magaaladii madiine isku wada noqotay wix oo dhan marka reer bani camr bni cawf meeshaasay deganaayeen nebiguna madiinuu joogay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebigaa waxaa soo gaaray reerkii meeshaa deganaa in shar dhexdooda ay ahaatay oo macnuhu waa maxay waa dagaalameen ama dagaal baa iyo u saaran yihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam fakharaja rasuulu llahi sala allah alay slam yuslixu baynahum nebiga alla waa soo baxay isagoo islaaxinaya macnuhu waa maxay in loo sacyiyo islaax bayna almuslimiin waajib wey waajib weeyaan haddii dadkii meeshaa joogay aynan iyagu isfahmaynin in inteenii kale ee maqashay aanu u tagnaa waajib weeyaan marka siday u kala dhow yihiin bay waajib ku noqonayaa marka qolada iyaga xigta ee meesha ka agdhow waajib buu ku yahay inay islaaxiyaan hadday islaaxin waayaan qolada kale ka shishaysa ee maqashay ee arinta la socota waajib buu ku noqonaya wahaakada nebigaa la soo gaarsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh riwaayadda kale waxay odhanaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisuu la hadlay isagoo ku odhanaya tacaalow nuslix bayna ikhwaanina lafdii noocaasoo kale ah ina keena aannu soo islaaxinna walaalaheenna dhexdooda marka koox buu soo kaxaystay nebiga calayhi salatu slam asxaabtiisii ka mid ah oo soo raacay inay heshiisiiyaan reer bani camr bni cawf ee halkaa iyo quba deganaa ana rasuul اlahi salى اllahu alيه ali waslm ballaqahu waxaa soo gaaray ana bani camra bna cawfin kaana baynahum dhexdooda inuu ahaaday sharun fakharaja waa soo baxay rasuulu اllahi salى اllah alيه waslm yuslixu isagoo islaaxinaya baynahum dhexdooda fii unaasin macahu dad baa nebiga la socdo asxaabtiisa ahaa isagaa weydiiye oo yiri yaa i raacaya qola soo raacday nebiga calayh الsalaatu wasalaam faxubisa rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alla meeshii baa lagu xabisay xabiska waxaa loola jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa heshiisiiyey iyaguna nebiga heshiiskiisii waa qaateen siday ahayd markay u qaateen iyo waxay yidhaahdeen maanta adaaba martidaada marti ka wanaagsan heli mayno annagaa marti noota rasuulka calayhi salaatu wasalaam xoolaa loo gowracay waa la marti sooray salaaddii wakhtigeedii baa soo xaadiray nebiga calayhi salaatu wasalaam raashin baa loo xabisay marka xabsiga la sheegaya sidaa weye faxubisa rasuul lahi sal اlah alay waslam rasuulka allah la xabisay waxaanat isalaatu salaadii baa soo xaadirtay marka wakhtigeedii baa la gaaray fa jaaa bilaalun bilaal muadin weyaan isagu meeluu aada ma leh maxaa yeele salaadaasuu ilaalinayaa fa jaaa bilaalun baa yimid ilaa abi bakrin sidiiq oan isagu ka qaybgelin buu u yimid abubakr sidiiq oo oday ah oo meeshii jooga sideedana haduu abubakar joogo saxaabadu kumaynan dhiiran jirin nabiga haduusan joogin abubakar wax warkacaya ma leh maxaa yeele khaliifa rasuulilahi sal alla alay slam baa la ohan jiray khaliifata rasuulilah magaca isaga keliya qaatayba maxaa yeele rasuulka isagaa khaliif ka dhigtay isagoo nool oo khaliifna waxaa la yidhaahdaa waa khalaf oo waa dibmare weeyaan wuu ka dambeeyey nebiga calayhi isalaatu wasalaam isagoo nebigu uu joogo intuunan dhimanin waatuu salaada geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna ay yidhahdeen qofkuu nebigu salaadiisa geliyey oo ummadda inuu tujiyey uu raalli ka noqday xukunkana isagaan u dhiibanne isagaana imaam noo ah khaliifata rasuulilah saasuu kula baxay marka keligii baaba la dhahaaba cumar lama dhao khaliifata rasuulilah maxaa rasuulka khaliif kama dhigan abubakar baa khaliif ka dhigtay calayata xaal marka abubakr sidiiq ayuu u yimid bilaal fajaءa bilaalun baa yimid ilى abi bakrin sidiiq buu u yimid radi allahu tacaala canhuma faqaala markaasuu wuxuu yidhi ya aba bakr ina rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alleh qad xubisa waa la xabisay waxaanat isalaatu salaadiina way timid fahal laka ma kula tahay wey ma doonaysaa anta uma nnaas dadka inaad tujisid wakhtigiina waa la gaaray nebigiina ma hayno nebiga calayh salatu salaam raashin baa loo sameeyey waa la marti qaaday oo meeshaa lagu xabisay maxaan yeelnaa marka ma kula tahay adiga inaad na tujisid lama oga war looma hayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligu imanayo inuu heshiis aaday laakiin waa la ogyahay faqaala abu bakar markaa wuxuu yidhi nacam in shita haye buu yidhi haddaa adigu doontid ina isagaa muadin in aqime laga rabaa adiga haddaad doontid waa yahay buu yidhi waxba kama qabo faadana bilaal marka faaqaama bilaalun bilaal baa aqimay asalaata salaadii buu aqimay wataqadama abu bakar abu bakar baa soo hormaray ummaddii buu soo horkacay ilaa fakabara wa kabara annaas dadkiibuu hor istaagay fakabara waa takbiirsadee abu bakar allahu akbar wa kabara annaasu dadkana waa takbiirsadeen salaaddii waa la xirtay laakiin nebigu calayhi salaatu salaam waa soo socday warna looma hayo wuxuuba soo galayba markii sidaa loo xirtayba hadduu soo galay maxaa dhacay marka waa kan wixii dhacay fakabara waa takbiirsaday nebiga oo abu bakaro wakabara naasu dadkuna waa takbiirsadeen wa jaaa rasuulu lahi sal la alay slm rasuulka alla waa yimid waa takbiirat lixraamkii markuu dhacayba yamshi isagoo soconaya fi sufuufi safaafka dhexdooda safafkiibuu soo dhex maray safkii ugu horeeyey buu nebigu yimid abubakar buu ku daba tukaday laakiin ilaahay subxaanah wa tacaala waa meel uu wax ka wado axkaam baa meeshii khalad baa dhici doona axkaam baasi ka ratimi doonta ilaa qiyaami saaca salaadeenna in sidaa loola tacaamulo ay tahay haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu meeshii hore soo istaagay inaan hadda unba allaahu akbar la yiriye dadku waxay arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakarna hadduu xirtay salaadii maxay sameeyeen marka fa akhada annaasu dadku waxay guda galeen fi tasfiiqi inay sacabadii isla dhacaan saxaabadii baa laisla dhacay hadii salaad la galayo saxaabadii laisla dhacayo wa kaana abu bakr caado waxa u ahayd abu laa yaltafitu fi salaati salaada marka lagu jiro dhinacyada ma fiirin jirin abubakr nebiga calayhi salaatu wasalaam sidiisoo kalu ahaayo meeshuu ku sujuudayuu fiirinayey halkaasaana ay tahay qofka inuu fiiriyo maxaa yeeley fiirinta dhinacyada la fiiriya inamaa huwa nebigu waatuu oranayay salawaatu اllah wasalaamu calayh waa khafi iyo dafid yakhtaifu shayطaanu min salaati imri shaydaanku wuxuu dafayaa salaada qofka ayuu ka dafayaa ajarkeedii marka in la fiiriyo ma ah abubakr haddaba dhinacyada muunan fiirin jirin wa kaana abu bakr wuxuu ahaa radi allahu tacaala canh laa yaltafitu midaan dhinacyada fiirin fi salaati laakiin waa lagu khasbe dadku waa kugu khasbayaan mogta waxa laga yaabaa dadka qaarkood aimada qofka salaada hadduunan axkaamteedii garanayn dhibkiisuu leeyahay inuu dadkii tujinayo allahu akbar atixiyaadkii dhexe inuu kaca dhici karta soo maha hadduu kaco laba mid weeye isagoo dhexda maraya inuu soo xusuusto iyo isagoo istaagiisii buuxsamay inuu soo xusuusto xadiidkii nebiga lagu camal falayaa salawaatu ullah wasalaamu caleyh hadduu qofkiin salaadii atixiyaadkii dhexe ka kaco uuna soo xusuusto isagoon wada istaagin markuu hinqadayba uu soo xusuusto ha fadhiisto laakiin hadduu istaagay yuunan soo laabanin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hadhow buu sujuudu sahwi ku kabi doonaa laakiin dadkii ma maqlayaan haddaad istaagto allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar maanto dhan waa lagugu wadayaa qofkaan axkaamta garanayn marka maxay noqonaysaa inuu soo fadhiisto marka waa la soo fadhiisinayaa takbiirtii baa lagu soo fadhiisinaya waa khalad wey dhegayse haddaba tanna sidii oo kale iyaguna sameeyeen falamaa akara annaasu dadku markay aad u badiyeen attasfiqa sacbadi iltafata abubakar dhinacuu soo fiiriyey geesku yaro dhowray faidaa mise safka waxaaba ku jiraba dhinaciisa taagan rasuul lahi sal اllahu alيh ali wasalam nebiga alayh salaatu wasalaam safkii buu ku jiraa abuubakarna horuu taagan yahay abubakar waa arkay inuu nebiga arkay nebiguna waa arkaya bakar nebigu muxuu sameeyey marka fa ashaara ilayh meeshaada joog buu ku yidhi rasuul اllahi salى اllahu alay wasalam halkaaga joog meesha axkaam baa isbedelaysa saxaabadu marka waxay ahayd hal mar keliya qofka allahu akbar in la xusuusiyo subxaana allah la dhaho subxaana allah hal mar keliya khaladkii la xusuusiye ahayd in lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo waa khalad ilaa aad qofkan wixii aad doonaysay ama wixii uu ka tegay aad kaga keentid waa khalad wey lanna maxaa yeele waxaad dhici karaysaba khalad kale inuu ku dhacbo khalad kale inuu ku dhaco maalan labadii sujuudood mid ka mid a hadduu hilmaamo oo intuu hal mar sujuudo u istaago subxaan allah baa tiri ataxiyaad buu mooday waa soo fadhiistay subxaan allah baa tiri haddana waa istaagay muxuu samaynayaa marka waa wareeray adna waa wareerisa laakiin iska dhaaf allahu akbar subxaan allah dheh iskana dhaaf garay isaguna inuu khalad galay hadhow isagaa sujuudu sahwi la iman doona wahaakada faida rasuulu lahi sal اllahu alayh ali waslm ise waaba rasuulkii allo oo gadaashiisa taagan faashaara ilayhi nebigu waa u ishaaray macnaa isagoo la meeshaada joog farafaca abu bakrin radi allahu tacaala canhu yadayhi faxamid allah abu bakr sidiiq gacmihiisuu kor u qaaday isagoo dhahaya alxamdu lilah maxaa dhacay abu bakr gacmihiisa kor ugu qaadaya macnuhu waxa weeye abu bakr meeshaa ka qaatay in rasuulku raalli ka yahay inuu isaguna mamuum noqdo abubakarna imaam noqdo hadii manaba waa fadiil nebiga allah kugu daba tukado yaa heli karaya alxamdu lilah weeye marka taa helay laakiin abadan ma dhacaysa inaa nebiga tujiye weye warajaca abu dib buu u soo noqday warajaca waa soo laabtay alqahqariya gadaalgadaal qahqariga waxaa la dhahaa socodka gadaalgadaasha ah mashiga caadigan waa marka hore loo socdo gadaal haddii loo soconaya qahqari baa la dhahaa luqada carabiga warajaca waa laabtay abubakar alqahqariya dib buu u laabtay gadaal buu u socday waraa'ahu gadaashiisa xataa qaama ilaa uu istaagay fi safi safkii uu soo istaagay fataqadama rasuulu llahi sal allahu alay waslm rasuulka allana waa soo hormaray fasallaa linnaasi dadkii buu nabiga tujiyey maxaa yeele wax ragcad oo ka tegay ma leh hadda salaaddii la xirtay labadii imaamun isbedelay dhib ma leh waa la isbedeli karaya hadii xaadi uu yimaado meesha waxa laga qaadanaya ka mid tahy markuu salaadii xirtay waa bini aadan wuxuu soo xusuustayba inuusan weyse qabinba gadaal buu u baxaya qof dadka ka mid a ah tujinaya sida nebigu sameeye calayhi salaatu wasalaam imaamkii baaba dhintay iyadoo lagu jiro way dhacdaa qof ka mida ah dadkiibaa tujinaya dhammaystiraya wahaakadaa marka meeshana laga qaadanaya xukumka isaga marka abubakr hadduu gadaal u soo socday oo safkii soo galay fataqadama rasuulu lahi sal alay slam baa soo hormaray fasallaa linaasi dadkii buu tujiyey falama faraqa nebigu marka calayhi salaatu wasalaam dhammeeyey aqbala cala annaasi khaladaadkii oo dhan iyo wixii salaada gudaheedii galay haddaa la saxaya marka aqbala cala annaasi dadkii buu soo qaabilay nebiga faqaala markaasuu wuxuu yidhi dadka meeshaa jooga ilaa qiyaami saaca ayaa la saxaya marka ummadii khaladkaasoo kale wixii ku dhaca ayuha nnaas hoydadow imaqla intaa hor fadhisiya inagaba waa nalala hadlaya ilaa qiyaami saaca waxaa iman doona nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuha nnaasu hoydadow maa lakum maxaad leedihiin xiina naabakum mar allaaliya markuu soo dariyo shay-un wax ku soo dariyo fii salaatikum salaadiinna wax allaaliya wixii ku yimaada salaadiinna gudahooda akhadtum aad u qaadateen fi tasfiiqi ragow tasfiiqani maxay tahay salaada gudaheeda inama tasfiiqu sacabkii oo laysla dhaca waxaa iska leh linnisaai haweenkii raggu maxay leeyihiin rasuulka allow marka haddii sacabkii la siiyey dumarka raggii waa kana dhegayso man naabahu shayun qofku shay ku soo dariyo fii salaatihi falyaqul ragga ha yidhaahdo subxaana allah ha dhaho raggii xukunkaa inoo jideeyey horta khaladkii dhacay faaidadaasaa laga helay oo ka mid ah fawaaiddiisii subxaan allah in la dhaho ragga dumarkuna ay tasfiiq leeyihiin laba imaam inay isu bedeli karta salaada keligeeda oo imaamkii hore imaamka kale lagu bedeli karo haddii shay uu yimaado salaadii ka burto soo xusuusto inuusan weyse qabin wahaakada iyo wixii la mid ah marka intaa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam fainahu laa yasmachu subxaan allahi idaa qof maqlaa ma jiro fainahu laa yasmachu axadu xiina yaquulu subxaan allah ila iltafata marka salaadiisii buu dib u dhowrayaa subxaan allah haddii la dhaho waxbaan khalday dib baan isu dhowrayaa waxaan ogaanayaa inaa wax iga khaldan yihiin salaadaydii in la iga doonayo sujuudu sahwi inaan la imaado in la iga doonayo salaadaydii nuqsaan ay gashay inaan kaba la iga doonayo ya abaa bakr haddii intaa marka laga soo jeestay abubakr baa hadda loo jeestay ya abaa baa lagu yidhi maa manacaka an tusaliya bاnnaas maxaa kuu diiday dadka inaad tujisid salaada joog baaban ku iriye salaadaada way saxsantahay ku soco raalli baan kaaga noqday inaan gadaashaada ku tukado maxaa kuu diiday adaa iska diidee maa manacaka maxaa kuu diiday an tusaliya inaad tujisid bاnnaasi dadka xiina ashartu ilayka markaan ku ishaaray abubakr sidiiq waaka faqaala abu bakr wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu waardaah ma kana ynbaii labna abi quxaafata maa kaana yenbagii owla uma aha umana cunanto ibna abi quxaafata isagaa isula jeeda aabihii baa la dhahaa abi quxaafa abubakr magaciisu muxuu ahaa abubakr magaciisa abubakr waa kunya malaha cumar baa la dhahayay dee cumar bna khataab miyaa la dhahayay waa cabdullaahi aabihii magaciisa waa cumaan cabdullaahi bni cumaan baa la dhahaa yaan la iska hilmaamin abubakr waa kunyawi hmm. cabdullahi bni cumaan baa la dhaha abubakr asidiiq aabihii kunyadiisu waxay tahay abi qoxaafa ibna abi qoxaafa isagaa isula jeeda ina abi qoxaafo wey ma kaana ynbai uma cunanto maa kaana ma ahan ynbaii mid u cunanta labna abi qaxaafata ina abi qaxaafa uma cunanto an yusaliya bاnnaasi inuu dadka tujiyo bayna yaday rasuuli اlahi sal اlah alay sm rasuulka alle hortii iyadoo rasuulkii iyo dadkii ay gadaashiisa ku tukanayaan inuu hor kaco rasuulka xaq uma lihi buu yidhi aniga waa tawaaduciisa weeye radi allahu tacaala canhu arda wailaa nebiga raalle muttafaqu calayhi macnaa xubisana waxaa loola jeedaa fa xubisa rasuullahi weeyaane ree bani camr bni cawf nebiga inay xabiseen ay amsakuuhu nebigu waa haysteen liyudiifuuhu inay martigeliyaan oo nebiga xoolay u gowraceen oo hilib baa loo soo dhigay oo meeshii heshiiska markiiba waa dhammaaday dadku muminiin bay ahaayeen waad arkaysaayoo laba ninoo isku qaylinayso oo nina uu ilaahay ku dhaaranayo le wallaahi inaan waxba kuu dhaafaynin yaa nebigu heshiisiinaya war xoolihiina sooga tag adiguna baxkeen haye raalli baan ku nahay bay leeyihin labadiiba haddii qulubta iimaan ka buuxo heshiiska waxba lama ah walaalnimada ka weyn amsakuuhu waa haysteen oo liyudiifuuhu inay nebiga martigeliyaan wallahu subxaanah wa tacala aclam haddii imaamku isbedelo maxay noqonaysaa meel allaali meeshii la marayay unbaa laga wadayaa shaqo laguma laha meeshii la marayey imaamka isagu wuxuu ogaaday inuusan weyseba qabinba ama ha ka jabto ama yuusan hore u weyse qabin ama waxay doontaba ahaato meeshaasay isaga oga dhammaatay ma sii wadi karaya salaaddii qofka kale yimaada meeshaasuu kasii bilaabaya hore u wadanaya intii dhannayd buu dhammaystiraya macnuhu maxaa yeele iyaga salaadoodii waa ansaxday weysadoodiina waa qabaan isku shaqana isku malaha qof walba salaadiisu leeyahay qof hadduu dhinto ama suuxo waa la mid wey imaamkiibaa suuxay ama waa dhintay